riwaayaadka marka la isku celceliyay inta asaxday dhammaan waxay leeyihiin khudbada waxa lagu magacaabay baa horeysay waxaa labaadoo riwaayaadku ay leeyihiin hal khudbadu waa hal mid ee laba maaha saasayna culimo oo muslimiinta qabaan oo daahirka axaadiida tilmaamaya ma khudba waa usoo noqon doonaa iyo khudbada noocay tahay hadday khudbo tahayba laakiin malalaba mise waa mid cala saxiixi waa mid haddaba laba mas'aloo halkaasa fuqahada shaaficiyada daahirka naska way khilaafsan yihiin waxyaabahay cuskadeen oo dhanna waa diicaaf saa darteed maa buniya calaa daciifin fahuwa daciifun dhe marka maadaama ay adiladii daciiftay nusuus saxiixana joogto annaga moogtay shaaficiyada nabi ilaahay noo soo diray ma aha haddii naskii ay dhacdo inay waafaqaan iyagu qoygu xoog badan yahayna waxaan leenahay waa saxan yihiin laakiin hadday nas cad khilaafaan annaga de nabiga loo soo diray waa taqaanaan baanu marayn calayh salaatu wasalaam saasuuna da'digii imaamu shaafici iyo aimadii kibaartii shaaficiyadu saasay ahaan jireen qoryo dambe oo waadamuun aimada shaaficiyada iyo madaahibta waxooda nas iyo aayad u bedelay khudbada haddaba la khudbaynayo ee la sheegayaay intaa arkay riwaayaadka lafdulkhudba ma asixin waxa ugu dhow waa lafdiga ibna cabaas walam yakhtub khubatakum haadihi sidanaad u khudbaysaan markaa waxaa ka garanaysaa sunadii xilligaa ibna cabaas oo nool baa la khilaafayba saxaabadii ibna cabaas oo nool baaba sunnadii salaatu salaatulistisqaa xilligiisaa la khilaafay saddex tilmaamood bay sheegeen ruwaadu markii arintaa khudbada nabiga lagu magacaabay ay sheegayeen qaar waxay yidhaahdeen fa aaala ducaa allabari wuu dheereeyey qaarna waxay yidhaahdeen fa aaala اlistikfaara istikfaartii buu dheereeyey qaarna waxay yidhaahdeen dikrigii buu dheereeyey waxa ugu badanee wax ka sheegayna waa riwaayaadka qaarkood oo lagu warinayo nebigu calayh salaatu wasalaam inuu halkii ku ducaystay oo ilaahay uu baryey allaahumma anta alganiyu wanaxnu lfuqaraa duca ka bilaabanaysoon markii adciyada la gaara ka hadli doono inuu ducadaas akhriyey kadibna dadka laba ragcadood tukiyey markii labada ragcadood la tukado khudbaa ku magacow say fuqahada badankood isticmaaleen ama duca iyo tabaruc ku magacow sidaa qaarkood yidhaahdeen marka la dhammaysta ilaahay si fiican loo baryo kadibna laba ragcadood la tukado markaa kadib dadku waa kala dareer xaalkoodu laakiin sunno kalaa jirto in lagu dara ay wanaagsan tahay marada in la kala wareejiyo wey marada kala wareejinteedu nabigeena sala allahu calayhi waalihi wasalam mid buu isku dayey way ku yar adkaatay si kale u bedeshay midda uu isku dayey waxay ahayd laba goobaa la goobaa la qabay oo korka saaraa inuu qaybta hoose inta uu qabto uu soo gediyo kor soo mariyuu isku dayey maradii baa iska qabsatayoo way u socon weyday kadib waa iska daayoo labada dhinac buu kala wareejiyeyoo dhinacii bidixda saaraana midig buu mariyey dhinacii midig saaraana bidixuu mariyey labadaa qaabkii kuu sahlanaadaba way wanaagsan tahay inaad maradii kor kaaga saarayd markay dago iyo hore intaad usii qaadato dadkuna ay ku daydeen nabiga calayhi salaatu wasalaam keliya darafkan aad gacanta midig ku qabato darafka kalena gacanta bidix ku qabato sa aad u kala wareejiso wax sahlan weeyaan goob ma haysteede waaan waxaa khafiifka eh, hagoogtana way iswada qabsan taasi waa wejka uu nabigu sameeyey u fududaaday fajacala alaymana cala alaysari kii midigtaa bidixuu mariyey kii bidixdaahaana midig buu mariyey marada keliya waxaa kugu filan markaad saa u saarto midba gacanteeda ha ku qabanine isdhaaf u qabo kadibna sidaa u kala wareeji go hadday tahay kii xagga hoose jiray kor buu mari kii bidig jirayna bidixbuu mari kii bidaxaana midig buu mari saa way ka sugan tahay nabi cala salaam wuxuu hamiyey oo kala sugan in gadaal marada aada soo qabato labada fayee darafee hoose oo kor intaad u qaaddo iyaga kor soo mariso markaa dhibku waxaa weeye kii kor saarra hadduu dhici waayo kor haysugu wada timaado wey soo maaha laakiin hadafku waa kanna hoos inugu dhaco kii hoos jirayna kor soo maro oo korkiina hoos la mariyo hoostiina kor la mariyo labada kayfiyadaa nabigu waa isku dayey kor iyo hoosa way ku cuslaatee marka sida riwaayada imaamu axmed xadiidka cabdilaahi bni zayd uu tilmaamaya xasanka ah laakiin tan kanuu sameeyey oo midigtiina bidixuu saaray bidixdiina midig buu saaray riwaayadaas bay leeyihiin taasaa u suura nabiga calayhi salaatu wasalaam wase xadiidka cabdilaahi bni zayd radi allahu canhu ardaahu sida xadiidka abi hureyre masaladaa ku dhow baa jira laakiin xadiidka abu hureyre sanadkiisu daciif weeyo ziyaadaad buu leehay haddaba qira'adii lala jahray soo dhammaysay go-iina gadine go-a waa saadaal iyo tafaa'ul wey ilaahay xaaladda lagu jira xaalad kale inuu ugu bedelo de roob la-aan ilaahay ugu bedelo roob abaartana barwaaqa ugu bedelo baa la tafaa'ulayaa de weligaaba madan samayne wayuxawilu ridaa'ahu go-isana wuu wareejinayaa wayughiru min adducaa'i waalistikfaari alla bariyo dembi dhaaf ilaahay in la weydiisto baa iyana la badinayaa wayadcuu wuxuu ku ducaysanayaa biducaai rasuuli illaahi sala allahu alayh waalih wasalam nabigu ducaduu ku ducaystay buu ducaysanayaa masaladan uu sheegay wahuwa allaahumma ilaa dhammaadkeeda laga gaaro qaarkeed wax axaadiifihi kuma asixin imaamu shaafici unbaa axaadiis marfuuciya aahaar mursalaa wixii isaga ka soo gaaray buu fii kitaabihi اlum uu ducadan ku sheegay intii ka dambaysay shaaficiyadana sidii unbay u soo guuriyeen marka ducooyinka waxaa saxay iyo waxaana sixinba way leeyihiin laakiin ducooyinka qaarkii asaxayna waan tilmaamaynaa kuwaana sixinna waxbaan ka tilmaamaynaa laakiin cumuuman baabu ducaa ilaahay markii roobdoonta la baryayo waa baab waasic furanoo alfaad tawqiifiyo oon la dhaafi karin ma laha tan akridayaa iyo mid kale akridayaaba laakiin waxaan saa u leeyahay waxaa weeye qaar baan asixin aan kuu leeyahay tan markaad akriaysa ha u wada akriin in duca nabiga ka suganay tahay sala salaam waxaa kuu furan inaad u akrido baabu ducaa waa waasico waa lagu ducaysan karaa si ducadii kale markaa ii fududaato baa ugu ducaysan karo ayaan lagu fahansiinin tan bilow ilaa dhammaad waa alfaadna bay ka sugan huwa allaahuma jcalhaa ilaahu waxaad ka dhigtaa suqyaa raxmatin roobkaadna waraabinaysaay suqyaa raxmatin roob iyo warow naxariisna ilaahu ka dhig walaa tajcalhaa ha ka dhigin suqyaa cadaabin roob aad cadaab hana waraabinin walaa maxqin midna baabi'iyana hana waraabin walaa balaain balaayana hana waraabinin walaa hadmin mid guryo naga dumiya hana waraabin walaa karaqin midna maasheeyooo dadkiiba ku baktiyaan oo daadadkii duufaano qaadaan ilaah waa nooga dhigin intaa riwaayada imaamu shaafici riwaayo mursala ah buu ka keenay fi lummi sheekhiisuna xadiidkan uu ka warinaya asalka mursalka ahna waa inay aada culimmada xadiidka uga dayriyeen ibraahim bni muxamed ibni abi yaxya alaslami baa la yidhaahdaayo imaamu shaafici bidaayaadka fiqiga raggu ka qaatay buu ahaa hase ahaatee aimada xadiidku meel fog bay kaga soo hareen ilaa amaam abu daawuud saaxibu sunan la yihi ka waran ibraahim bni muxamed ibni abi yaxya wuxuu yihi daaka ruknun min arkaani اlkadib waa tiirasha beentu ku istaagtuu kamid yahay buui ninkaa beentuu alifaa alifaa way dhaaftay wixiisu tiirarka waaweynee lafdhabarta ee beenta ayuu ku jiraa wy aimatulxadiid agtooda marka matruukiinta iyo kadaabiintu ku jiraa wixii uu soo agmara ka cararaay bay dhahaan laakiin lama keliyoobin aarkan oo mursalkaasi riwaayo kaloo iyadana mursala ah oo min ariiqi yaziid ibni rumaan laga wariyey oo iyadana shabahdaa jirto xaafid ibna xajar uu ku sheegay kitaabkiisa alisaaba fii tamyiizi saxaaba waxaa saddexaadoo jira xadiid laga warinaya isagoo marfuuc oo lafdigan shabaha nin la yidhaahdaa abuwajrata asacadi oo warinaya ibnu sacdin fi abaqaati laakiin ibnu sacd abaqaatka uu wariye ceeb baa ka timidoo ninka sheekhiisa uu ka warinayo waa moxamed ibni cumar nin la yidhaahdo wey waaqidina loo yaqaano isaguna waxa uu sheego baasha beentuu alifi jiray muxadisiinta u yaqaanaan nin la yidhaahdo yaziid ibnu cubayd sulamina warkan oo kale isna waa soo sheegay sida bayhaqi fii dalaa'il nubuwati uu ku sheegay xaafid ibnu xajar calaa sharihi haddii la eego fii fatxi اbaari xadiidka yaziid ibnu cubayd sulami ee bayhaqi dalaailka ku sheegay waa soo guuriye waana ka aamusay waxayna dhahaan xadiidka uu ka aamuso fa huwa xasanun saalixun cindahu cinda alxaafid sidaasay yidhahdaan manhajkiisa sida isaguwa meelaha qaarkood uu ku tilmaamay calaa kulli xaal intaasoo laysu geegeeyey oo hadday isgaashaanbuursadaan qaarkood laga yaabo waxuunu ka soo bidhbidho ama haddii la daciifiyo aan aan loogu tiiganin baabkii ducadayska maftuuxa ah haddaad madaxa u saarto ka ducaaha insha allahu tacaala dhiubale waxaa ka mid a ah, allaahumma waa ilaahayow cala diraabi jumladan hadda soo socota saxiixaynka weeye laakiin roob doonta hore kuma jirto siyaaqanku daritaankiisu sidan kuma soo aroorin allaahuma allahayow cala caladiraabi buuraha gaagaaban dushooda noogu aadi roobka walaakaami meelaha ciidaha taag buurbuuran ay leedahay midna waa buurihii gaagaabnaa ilaan kuwa dheer dhaladooda waxba laga gaari maayo beerna laga tabcan maayo xoolana daaqi maayaane kuwan gaagaaban ee baarkooda la gaadi karay xooluhu daaqi karaan dhinacooda dadkuna buuraha ma degaane waa kolba waa meel iskeen cidlaah iyo meelaha burburcoodka ee ciidda waaweyn taagan tahay wa manaabiti shajari meelaha geedaha iyo dhirtu ka baxaan ee daaqsintaa wa butuuni lawdiyati togoga gudahooday biyaha ka soo qaadano beeraha waraabiyaan noogu aadi allaahuma xawaalaynaa ilaahu noo hareera mari walaa calaynaa dushayada ha ka yeelin intaasi waa roobku hadduu bato oo nabiguna ala sl ninkii maalinkii jumcada ku weydiiyey baa jumcadii jumcadeedii ku soo noqday oo rasuulka ilaahayow dadkii iyo xoolihii waa baabeen biyo iyo roob baa halaagay ilaahay noo bari bu naga joojiye roobkana toddoba maalm maalinkaa sideedaad buu markaa roob da-ayaan markaasuu nabigu ducadan akhriyay allaahuma xawaalayna walaa calayna markiiba wuu ka fayday oo ilaah meelaha buuraha iyo la deganayn ee daaqsinta iyo meelaha biyaha toogu ka keenaan ilaahu meelaha noogu rid wey marka intani waa roobka hadduu aada u bato laakiin riwaayadani saxiixeenkay ku taallaayo waa min xadiidi anasin radia allahu canhu ardaahu allaahuma asqinaa ilaahuna waraabi kaysan roob mukiisan oo noo gargaara hanii'an oo lagu buwaagsado lagu lagu nasto marii'an oo waxa uu laga cunaay uu cunaha si fiican u maro mariican oo daaq badan saxan oo biyo badan caaman oo dadka wadagaara qadaqan isla biyo badan weeye dabaqan dhulkaoo dhan daboola mujallidan oo camimo dadku badoo dhan daa'iman joogtaa ilaa yowmidiin intan marka laga reebo mujallidan daa'iman ilaa yowmidiinina intaa markii laga reebo riwaayaat baa ku soo arooray axaadiiah oo nabigeena calayhi salaatu wasalaam laga warinayo waxayna u badan yihiin lafdigani ninka ugu badan ee wariya waa xadiidkii kacb ibnu cujrata wey riwaayat ibni cabaasina way jirtaa waana riwaayo saxiixa alfaaday lahaayeen buu ka tegayo naafican hayra daarin na anfaca oo aana dhibin caajilan hayra aajilin soo degdegoo naga daahin ama caajilan hayra raaiin soo degde raaiin iyo aajilin waa isku mid aan naga daahin ilaahu roob weliba degdegoon daahin baan ku weydiisanay oo waxna taroonna baabiin roobka hadduu ku baabi'iyo baabii abaarteed ka cabsanaysa waba kuuma dhaame mogta walidaalika waa kii hamsiyada buusiduu ku lahaa warakaaun yudi anaama alaau gebigiisay ka mid ahayd barwaaqo dadka baabiisoo dhibtaay abaar bay la mid tahay haddii maanta roob la-aan aan u baaba-ayno oo caawa duufaan intuu dhaco dadkiina laayo xoolihiina laayo guryihiina daad qaadaan iyo xoolihii daba la khasaarinso la faa'iide kaasoo kale ilaah ha nagaga dhigin wey qolaa intay roob ilaahuna si yidhaahdeen baa iyagana cadaab la waraabiye suqya cadaabin hanagaga dhigin falamaa ra'awhu caarida mustaqbila awdiyatihim qaaluu haadaa caaridu mumطiruna waa dabaylo waa daruurana waraabinayay dheheen bal huwa ma stacjaltum bihi riixun fiihaa cadaabun aliimun duufaano iyo cadaab baa ku jira riica tigu halaagay wey caaridun aayaddaa waa xirsixira mataqaanaa markay soomaalidu mogta caaridun dee caarabi ahayd iyo caaradii af soomaali ahayd baa isaga darmatay magaalaadda waxyaabaha qaarkood caarihii de ka haarjixinaan bixirsiga balluga hada caaridu mumtirina ay kugu soo qorayaan waraada cadaabkii ree caad lagu halaagay aniga maxay xildi iga dhig caaradi iyo caaridkiibuu kala garan waayey marka mararka qaarkood dhib badantaha marka markay ikhtilaatu lugaad iyo tadaakhulu lugaad kaa gasho allaahumma asqina alkaythana waraabi walaa tajcalnaa hanaga yeelin min alqaaniiina kuwa quustay waa iska ducaa maftuuxe waa xasan iyo khabar oo ku asaxay oo sugan ma ogi intaan ogahay allaahuma allahyow ina bilcibaadi addoommada iyo walbilaadi dhulkaagii min aljahdi rafaadka waljuuci gaajada wadanki ciriiriga waxay kaga jiraan maa laa nashku waxaanan u sheeganaynin ilaa ilayka adiga maahane laa awjiraani baanaan u sheeganaynin walaa aweys baanaan la aadaynin walaa axmed badawi baanaan aqoonin walaa awowyaan wax nooga tari karin laa nashkuu ilaa ilayk adi cidaan ahaynoon u sheeganayno ma jirto waayo wax wax nooga qaban kara cirkana roob ka keeni kara dhulkana dhir ka soo dhalin kara oo ka soo saari karaay ma jiraan marka laa nashkuu ilaa ilayk halkaa maka aragtay qubuurta lagu yaacaya inaan roob jirin roob xagga rabbi buu jira subxaana wa tacaala allaahumma ambit lanaa ilaahu noo dhali azarca beeraha oo roobka marka aadna siiso ilaahu beer roob marka la beerto midhihii iyo beertii ay noo dhalata ilaahu nooga dhig wa adirda ilaahu noogu darari lanaa annaga addarca candhada xoolahana ilaahu noogu darariyo ilaahu roobka iyaga biyo quudad ha ka dhigin roob intuu do-o aan waxba soo saaraynin ilaahu roobka iyaga roob magaala ha ka dhigin dheh oo laamigaa ah un garaacayo aan waxba ka soo baxaynin soomay arag isli markuu roogdoo meelo weediyaa fadhiya weli daaq baxay oo xoole iyo beer ka baxay ma roob magaala dhibkaasuu leeyahay waxaa dhici karta ama ma soo gaarina waxaa maqli jiray meelahaan joogay dayr soo marto biyo quudad la yidhaahdo dayrtii ugu biyo badnayd bay ahayd dhulkiina daaq kama soo dhalanin beerihii la abuurayna ma soo bixin biyihiina meel horbay jiifaan ilaahi subxana wa tacaala waa awoodaa dhulka y wax ka soo saara allah xooluhuna hadday daaq fiican helaan oo daaq fiican uu dhasho bay cannadoodu ku darartaa meel dalxuna hadday daaqaan xoolo caanamo yeeshaana soo mogid meel waxaa jiraa la yihahda kubcad meel degan ma weydo kubcad waa meel dalxuna weye say soomaalidu yihaahdaan dadka yaqaana way ka cararaan ninkaan aqooninna isadoo daaqsin badaan leh buu intuu arkuu xoolihii reerka ku soo raraa dheefna lagama helo xoolahoo tigaadiiyo cawskii dhex dabaalanayana dabadaa la qabtaa waa la kiciyaa waxa nacfiya nafaqaa ma laha ilahi adduntooda saasuu ka dhigi karaa intay barwaaqo noqotoy xoolihii dhargaan bay waxbaba yeelan kari waayaan candhada xooluhu inay caano ku soo dhacaanna waa risiq iyo hibe ilaahay bixiyo isaga la weydiisto saa darteed waadir lana darca ilaa xoolaha candhadoodana kuwii caano yeeshee noo darara noqo dadku qaarna dheer bay ku nool yihiin qaarna barbay ku nool yihiin mid walba tiisaalaho u barakee wey waanzil calaynaa waxaad noo soo dejisaa min barakaati samaai samada barakaadkeeda noo soo deji waambit lanaa ilaahu noo dhali min barakaati ardi dhulka barakadiisana ilaahu noo soo saaroo noo soo dhali wakshif canna ilaahu naga fayd min albalaa'i balaayada maa laa waxaanu faydi karin hayruka cidaan adiga ahayn saasaa tawxiidka saxda iyo caqiidada saxda lagu yaqaan allaahuma inaa nastakfiruka ilaah waan ku dembi dhaaf weydiisanaynaa inaka kunta adigu waxaad ahayd afaaran mid dembi dhaaf badan baad ahaatay intan jumladan dambe faarsil isamaaa noo soo dir calaynaa dushayada midiraaran si ku celcelisa noogu soo dir jumladan allaahuma inaa nastakfirukada min can cumar iyo ibni cumar labadaba waa laga wariyey rag badanna waxay leeyihiin culimmadu way ka sugan tahay labadooda amaa inta kale waa aahaar iyo maraasiil aan badankood asixin weeye baabku ducada maftuuxahawn isaga xambaar ducooyinka nabiga ka sugan waxaa ka mid hadaba calayh isalaatu wasalaam xadiid xasano caaisha in nabigu uu yihi markuu ducaysanayey waana tii salaada ka hor uu akriyay alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin alraxmaani الraxiim maaliki ywmi اddiin laa ilaaha ila اllah yafcalu maa yuriid markuu inta akriya wuxuu hi laa ilaaha ila اllah allah xaqahoon allahin ma jiro yafcalu maa yuriid wuxuu doonuu sameeyaa allaahumma anta allah ilah adigu waa alla baa tahay laa ilaaha ilaa anta adi allaan ahayn ma jiro alganiyu mid hani aad tahay wanaxnu lfuqaraau annagana waa kuu baahannahay soo aayad maha intaas yaa ayuha nnaasu antum اfuqaraau ilى اllahi wallaahu اaniy اxamiid anzil calayna اlkayf ilaah roob noo soo deji wajcal maa anzalta ilaah waxaa soo dejisaa lanaa waxaad nooga dhigtaa quwatan awood iyo xoog wa balaagan mid aan ku meelgaarna ilaa xiinin wakti kale laga gaaro kuwaan si fiican ugu meelgaarna ilaahu nooga dhig ducadaas abu daawuud weriye min xadiida caaishata xasana baa ka mid ah ducada nabiga ka sal l slaam wayaktasilu wuu qabaysan filwaadi toga idaa saala hadday biyihii dareeraan hadduu roobkii do ay biyihii yaacaan waad ku qabaysan sunnadu waxaa weeye inaad ku qabaysato nabigeena ala slam baa roob soo da-ay xadiidkii anas markuu roob soo da-ay buu jirkiisiiyo maryihii ka fayday si roobku ugu dhaco ee saxaabadu de iskama soconine su-aal bay markiiba nabiga ku boobeen sal allahu alah wasalam waxa rasuulka ilaahay roobku markuu soo da-ay maxaad uga fayday oo isugu dhigtay roobka wuxuu yihi inahu xadiidu cahdi birabbihi rabbigii baa hadda abuuray waa khalqiga raxmad ilaahay leeyahayo hadda abuuray wey saa darteed waxaan jeclahay jirkayga inay taabataan jecla sa halkaasaa laga soo qaatay markii la roob doono ee roob ilaahay keeno qaybaha u horeeya roobka biyaha inaad ka qabaysato magaalaad joogaaya see yeelaa meelaha bajaroorta inta yar hore markay ku dhaaftee wasakda udhiga baaldi biyahan magaalada jiingada ku dhacay hadday dhibayaanna oo maxaa diidaya hadday si kala kugu dhibayaan inaad hadhow kala miirto oo haddaad rabto aad iska karkariso haddaad jirantoo jirkaaga xasaasiyad qabto laakiin maalin kastao roobka magaalada waa inagu dhacay waxma yeelee roobka yurub baa lagu jiradaaye roobkeenna laguma jirada roobkeenna caafimaad wey laakiin kuwa roobka yurub waa jiro wey madaxu haddaadan bacya wax ka saaranin timo inay kaa biibaan baa laga yaabaa waayo waxay leeyihiin say kiimika hawada ugu sii daynayeen biyo iyagoo kiimikadii xambaarsan bay soo dhacayaan saa darteed haddaad u fiirsato telefishinka hadaad ka aragtaa markuu roob soo doo bac bay madaxa wada gashadaan marta meel roobkiiba sun yahay baa inagana sad ka doona wallahu aclam wayusabixu wuu tasbiixsanayaa liracdi unkadka ama gugaca qaar say soomaalidu yidhaahdaan iyo walbarqi hilaaca ama biriqda midaa tirahdaba labadaasi waxaa laga soo qaatay u yihaahdaan daahirka aayadda ilaahay fii suurati racdi uu ku sheegay aharna waa laga wariyey cabdilaahi bnu zubayr radi allahu canhu ardaahu inuu tasbiixsan jiray markii uu racdigiiyo maqlo imaamu maaligna fi lmuwaطa ku wariyey wa min ariiqihina imaamu lbukhaari fi ladab mufrad ku wariyo sanadkiisu saxiix yahay marka in la tasbiixsadaay daahirka qur-aanka iyo camalka saxaabiga baa loo dariishanayaa faslun wa salaatu اlkhawfi salaada cabsida la tukaday calaa halaaثati adrubin saddex qaybood weeye masalada salaatu اlkhawfka ama safar ha la noqdo ama ha la nagaadee waa salaad ciladeedu khawf iyo cabsi ku xiran wey khoofkiiyo cabsidu dagaal keliya qasab ma ahane cumuumka salaatulkhowf culimmadu waxay leeyihiin waxaa soo gelaya oo salaatulkhowfi xukunkeedii qaadanaya haddii cadow kale ku cayrsanayo haddii duufaano iyo aad ka cararaysiiyo haddii dabkacay aad ka baxsanaysiiyo wax kastood naftaada khatar dareentood baxsanaysa waktigii salaaduna ku ciriiriyo baa la samaynayaa marka hadda wuxuu ka soo qaatay saddex qaybood imaamu nawowi isagu wuxuu lehi raximah llahu tacaala nabiga waxaa ka sugan sala allahu calayhi wasalam lix iyo toban nooc oo u tukaday baa ka sugan buu imaamu nawowi leeyahay halka culimmada qaarkood afar iyo labaatan nooc ay gaarsiinayaan qaarna ay soo yaraynayaan sida ibn اlqasaar ilmaaliki oo kaleeto uu leeyahay waxaa nabiga ka sugan waa toban keliya nabigu safaro badan buu geli jiray xaalado dagaaloo badanna waa la soo darsi jireen goobo iyo wakhtiyo badan oo kala duwanna waa tukadee nabigu calayh salaatu wasalaam saa darteed noocyo badan in laga soo wariyaayey wax lala yaabo maaha wax iska hor imanna maaha saddexdan fuqahada shaaficiyadu mukhtasaraadkoodu soo qaadeen baynu cumuuman kaga adkaysa kaga gaabsanaynaa salaatulkhawfkana waa wax qur-aanka lagu sheegayo ilaahu yihi waidaa kunta fiihim faaqamta lahum salaata faltaqum طaa'ifatu minhum macaka aayaddaas lagu sheegay wey iyo aayaad kale fain khiftum farijaalan aw rukbaanan la yidhi axaduhaa midda koobaadee ugu horaysa an yakuuna alcaduwu waa inuu yahay fii kayri jihati اlqiblati dhinaca qibladu jirta meelaan ahayn baa cadow inaga jiraa cadowgaynu isor fadhinaa dabcan qaababka nabigu uu tukanaya calayhi salaatu wasalaam waa qaabab laga yaabo hadda inaanay suuragal in badan oo ka mida ahayn qadiyadda laga hadlaya cadow la isu muuqdo laguna dagaalamaya waran iyo seef iyo fallaadhwe oo salaadii baa la tukanayaa waana lays arkaa saf baa loo istaagayaa dadkii oo dhan waa la rukuucayaa sujuuddii baa la kala harayaa qaybna taagnaanoo waardiyeyn hadda haddii dagaaladan saa laysugu isugu yimaado baas laysku furay furayo madfac la dhigay baa meeshiiba eber laysaga dhigi khatartii layska waardiyeynayo maanta madaafiic bay maraysaayo waxaa laga wariyaa cali hadday asaxdo markii u horreysay xabad dhacday xilligii cali bay ahayd bay yihaahdaan markaasuu intuu fiiriyeybu wixii allaana batalat ishajaaca geesinimo maantay dhimatay buui soo nin meel fadhi oo nin xagga jaba dili maayo geesinimada looma baahna buui geesinimada waxay ahayd markii soo bax soo bax laisdhihi jira baasha seefta hore laisugu soo taagi jiraa fuli iyo geesii la kala garan jiray hadda xagga aba iska istaago god haddaad rabta galo dhow unkasoo si waxdil alalahi geesinimo waa u dhamaatay ti geesinimo dhihi jira waa dhimatay marka hadda ifaadkani waa hadday xaaladii oo kale qubsato ama ay dunida soo marto lixtimaal inay soo martaa dhici karta xaaladii oo kale oo akhiruzamaanka marka la gaaro aalaadkan basharigii ma sii shaqayn doonaan mise zaman waxaa iman doona wax allaalay waxaan la wada iyo electronigan oo dhan ay wada fadhiisanayaan masaladaasi waa masalo murankeedu taagan yahay dawaahiru nusuusi qaarkeedna waxay tilmaamayaan in waxaan qalabkan dagaalka ee lahaye lagu kala bixi doono halkii laga soo bilaabee hore iyo fardaha iyo seefahana dib lay noqon doono ay tilmaamayaan oo xadiida akhiru iyo dajaal ka sheekaynaysa nabigu waa kuu leeyahay soddon fursaana la diri doonaa acrifu asmaa'ahum wa asmaaa aabaa'ihi fardaha midabkoodaan garanaya oo iyagana magacooda garan oo aabbahoodii awowgoodii qabiilkoodaan idiin sheegi karaa xilligaas waxaa lagu dagaalamayaa oo duulaanka lagu baxayaa fardo farta gagaflaha lagu dagaaltegayaa oo inta laga soo baxo turkiya oo kaleeto ilaa suuriya la tegayaa oo intii halkaa laga baxya madeen lagu tegayaa halkaa waxaad ka garatay gawaari inaynan meesha oolin masaladaasi cilmi baaridda baaritaanka culuumtanna waxyaaba tilmaamaya muuqday leeyihiin hadda nimankan joolojiyistu waxay leeyihiin kor marka la eego wax jurmi xoog badan baa soo go-ay soo socda waxaasi qiyaastayada waxay leeyihiin wakti buu qaadan laakiin goortuu soo dhowaado wixii aadamo kor u dirsaday oo dhan cagtuu marin doonaa daraasada saasay hadda akrinayaano ajraan baa soo go-aysay leeyihin nimanka joolojiistayaasha ah masaladaas abaka rag baa isla doonta hadda ninka la yidhaahdo abulfayd amed axmed ibn sidiiq alkhumaari risaaladiisu arrimaha kaga hadlayo ee lagu magacaabo muطaabaqaة ااkhtiraacaat اlcasriya lima akhbara bihi sayid اlbariya maantan caalamka iktishaafaatka iyo halkay ku dambayn doonto in nabigu horey usii sheegay buu ka hadlayaa waxa saxayo waxaan asixin bahay isugu keenee saaruukh la garay nuclear la samaystay diyaarad la sameeyey gaariga la sameeyey maraakiibta hawaasaadka madaaficda la tuuray intabaan iyo xadiid buu keenaya meel tafsiirkeeda meelay la gashaba arisaano ilaa shan boqoloo xadiid wax dhan buu isugu keenay markii riwaayaadkooda laisku celceliyey ninkaasi nin sahlan maaha ninbadu ahaa kolba risaaladii waan hayaa ninka raba inuu iilaaco way taallaa mutaabaqat اkhtiracaat اcasriya lima akhbaar sayidulbariya waxa uu keenayaa dawaahir nusuus tilmaamaysa raggii isaga ka dambeeyeyna waxay keenayaan buxuus iyo diraasaad ay sameeyeen niman joojolististiyaala oo aan muslimiin ahayn iyagu xadiidaba waraaruhayni intaa waxbay aan kugu dheer waxaa uga jeedaa salaadani wadci sidaasaa lagu tukaday xukunkeeda in la ogaadana waxaaba dhici kartaba ninkii alla gaarsiiyo dajaal waktigiisa alla nama gaarsiiye oo ka hor khayr allah nagu dileen ninkii alla gaarsiiyaba muslimiinta in loo qoray ogaadaan inay sooba noqotaa dhici karto rag baa farda raaci doonee way iska soo socotaa axaduhaa midood an yakuuna alcaduwu waa inuu yahay fii gayri jihati اqiblati dhinaca qibladu jirta meel aan ahayn inuu yahay wey cadowgu xaggaa koonfureed buu jiraa ama dhinacaa galbeed buu jiraa ama dhinacaa bari buu jiraa markii inaga la yihaahdo waqooyi tukanayna dhinacii qiblada meelaan ahayn buu jiraayo salaad baan geli oo qiblaan u jeedsan cadowgiina waan fiirin isma keeni karto maxaa la samayn marka xaaladdu markay saa tahay fayufariquhum yufariquhum اlimaamu baa kala qaadi firqatayni laba kooxood buu u kala qaadi firqatun kooxi taqifu way istaagi fii wajhi caduwi bay istaagio halkaasay heegan iyo waardiyo geli wa firqatun koox kalena khalfahu gadaasha imaamkii gadaashay istaagi fayusallii wuu tukanayaa bilfirqati kooxda allatii khalfahu gadaashiisa taagan ragcatan hal ragcad buu tukanayaa markuu ragcaddii tukiyo ee uu soo istaago iyagu way ka goosanayaan uma tutimu way dhammaystiran linafsihaa iyadaa ragcaddooday dhammaystiran wa tamdii way tegi ilaa wajhi caduwi cadowgii difaaci iyo safkii hore way tegayaan imaamkiina waa taagan yahay wa taأtii waxaa iman aطaa'ifatu اlأkhraa kooxdii kalaa iman fa yusallii bihaa ragcatan buu tukin markuu ragcaddii labaa tukiyo isagu fadhiguu ku hadhi iyaguna way istaagi oo ragcaddii dhinnayd bay soo dhammaystiranayaan wa tutimu linafsihaa bay u dhammaystiran wa yusallimu bihaa iyadu la salaamo naqsan qoladii horena takbiiratulixraamkay heleen kuwan dambana salaamo naqsiga yeesheen qolo walba ragcad baa lala tukaday taasi waa wej banaanoo waa salaadii nabiga saalix ibnu khawaat uu leeyahay markuu camar shahiida nabiga salaadiisii daata yowmi riqaaci uu tukaday saxiixayn kahid wey taasi waa qaab loo tukado wayna sugan tahay min xayu jumlana iyada guud ahaan waa la isku raacsanya ahaani kan labaadi an yakuuna waa inuu yahay fii jihati اqiblati cadowgu xagga qibladu inaga jiraa haddaba salaadii oo wada tukano iyo cadowgoon iska waardiyeyna waan waan isu keeni karnaa way hadda fayasufuhum limaamu baa safaya safayna laba saf baa laga dhigi wayuxrimu bihim salaadii buu la xiranayaa laba saf iyo ka badan waa laga dhigi karaa hadday dadku badan yihiin faidaa sajada wuxuu kuugu soo koobay markii imaamku uu salaada tukanayo ilan cadowgii horey buu joogaaye nin walba waardi waardigu dhinac kaga jiraa salaadiina waa la tukanayaa marka la rukuuco waa la rukuuci ishana horay baa la fiirin cadowgi inuu soo dhaqaaqay iyo inuu soo daqaqabay iyo inuu soo ruqaansaday baa la iska eegayaa salaadii jamaacada maaragtay iyada xaalada cabsidatay hala daayo la waaye adiguna waxoogay brograam baa socdaa telefishinka uga hari jamaacada labadaas waa faj adigu faidaa sajada hadduu sujuudo marka nin sujuudsan horay ma fiirin karaa sajada macahu waxaa la sujuudi axadu safayni labadii saf midkood baa la sujuudi oo waqafa safuaakaru safki kalena taagnidu ku hariy xarisu isagoo ardeenaya idinkii iyo imaamku soo dhambaysta weeye sujuudda taagniday ku harayaan markii imaamkii iyo qoladii sujuudda soo dhammaystaan ay soo istaagaan iyagu sujuudda u dabamari fa rafaca hadduu soo kor noqdo soo istaago isaga safkiisii sajaduu way sujuudayaan walaxiquuhu way soo gaarayaan qoladii waxaa lagu samaynaya riwaayaadku sii faahfaahiyeen waa salaadii cusfaane labadii saf markii ragcaddii labaad taagnida la isugu yimaado waa la kala wareegi nin walba ninka ka horeeyuu bedeliyo kan horena gadaal buu soo mari kii kalena horay buu buuxin hadhow baa la rabaa imaamka raacitaankiisa qoladaa hore inay yeeshaan hadday ka hartay beri xataa fi salaati baa la rabaa cadaalad dadkii wax loogu qaybiyo labadii kala maqnaydna takbiir iyo tasliim baa loo qaybiyey labadii wada joogtayna mutaabacat limaam baa loo qaybiyeyo mar allaalay markii ragcaddii lasoo istaago ninka kaa horeeya unbaad saa u taabane isna waa inuu gadaal soo mara adna booskiisi aad buuxisaa safkii dambana horay buu tegey kii horena gadaal buu soo maray waa la wada rukuucay sujuudda soo ma aha qoladii haddaay hartee gadaal ahaydoo hadda horaysaa raaci qoladii haddaay raacdayna gadaal bay joogaanoo waardi bay geli dubamarkiisa wey dubamarkiisa in waajibaadka la qaybsado wey hal qoluu maxaa dusha ka saaray waardiga wahaaliu nooca saddexaadi an yakuuna waa inuu yahay fii shiddati اkhawfi cabsi adag baa jirto intaa ka daran waltixaami اxarbi dagaalkii oo iska hilbaqalad iyo hilbadooxada dhagtaa laysku hayaa way socotaa fa yusalli wuu tukan kayfa amkanahu sidii u suurowda raajilan isagoo lugaynaya aw raakiban ama gaadiid saaran taangigaad cayrinaysa ku tuka wayadi iyo cabdibilahaad saarayd iyo baroonkaad cayrinaysad ridaysay ku dul tuka waya iyadoo ordaysa mustaqbila alqiblati qiblada isagoo ujeeduu tukan wakayra mustaqbilin lahaa isagoon qiblada ujeedinna wuu tukan riwaaya ibni cumar baa waxay tilmaamaysaa intaa ku daraysaa yuumiu iimaaan rukuuc sujuudana madaxa iyo ishun baad yar dhihi adigoo baasha ridayo oo dusha ka saaran baad saa rukuucdii dhihi sujuudana saan baad dhihi salaadha laga taga lawaa soo maha ninka habadda ku dhacaysay ee diyaaradda miiga iyo gaariga taangiga iyo baroonka saaraa iyo ninka dhufaysa ku jira iyo ninka dhabadsoo ordahayey baa la yihi wakti hadduu ciriryabay sidaa oradka ku tuko meeshaa dooni ujeeda adigana adoo halkan taagan ama shir ku jiroo sheekeynaya ama telefishan hor fadhiya ama sariirta kuulinayao hurdayo hurda bay salaadii bilaashkaaga tegi maalin kasta islaamkii sidaa ahaa iyo islaamka inaga salaadaheenaa waxbaa kala duwanaaday niga salaada sina ha loo dhaamo salaad hala tukado xaaladdu si kastaba ha noqotee diintii nusuusteedii u kala kici weyde masaladaa muran geli weyde saana haloo tukado waa si iyadana furan baabka salaat اlkhawf waxaan ku gebagabeynaynaa xadiis waxaa jira had iyo goor dalabada ishkaal ku noqda waana xadiis ibni cabaas oo asal ahaan sanad ahaan sugan salaadaha ragcadooda markuu soo tufinayay ma laba ragcadood wey ciiddu laba ragcadood wey wa salaatu اlkhawfi rakcatun hadda laba ragcadood baa meesha la tukanayaae rakcatunta xaggey ka timid masalada wasalaatu lkhawfi rakcatun ah haddii aada sidaa daahirkaa ku xambaara tiraahdaan laba nas bay ka hor iman oo kitaabka iyo sunnada ah. ama alkitaabu waidaa kunta fiihim faaqamta lahum الsalaata faltaqum طaaئifaة minhum macaka walyaأkhuduu xidrahum aslixatahum faidaa sajaduu hadday kula sujuudaan falyakunuu min waraa'ikum waardiyaha aadaan waltaأti طaaئifaة أkraa qolo kale ha timaado lam yusaluu falyusaluu macaka nabigu markaa misu tukaday salaatu khawfi rakcatunti aw ilan daahirkiisa khawfu dhan ragcad inay tahay wey walidaalika imaam طaxaawi fi sharxi macaani اaahaar xadiidka markuu keenay aayadana wuu keenay xadiidku waa hal ragcuu yidhi nafti qur-aankana labuu sheegay buu yidhi markaasu wuxuu ku soo gebagabeeyey baxi dheer oo uu sameeyey walaa yajuuzu an yu'khada bixadiiin yadfacuhu nasu kitaabi in la qaato xadiid naska qur-aanka ka hor imanaya ma banaano midda labaad labadii sife horeen soo marnay laba ragcadood bay nusuustu labaduba tilmaameen sooma xadiidkii saalix ibni khawaad ama shahida iyo xadiidkii waadi cusfaan lagu tukaday ibni cabaas oo saxeenka labadaba ku yaalaan mid walba laba ragcadoodoo marna rukuucda iyo sujuudda kolba qolo la rukuucaysuu sheegay iyadana saxiixa sababaha uu ka horyimid maxaa xadiidka salaatulkhawfi ragcatu lagu fasirayaa marka asaxu tafaasiiri waxaa weeye in xadiidkii xaaladii u horeysay tafsiirkiisa uu raaco wey waana qadiyadda uu aada uga hadlay alxaafid ibn اljawzi fii kashfi اlmushkil min xadiidi صaxiixayn kitaabkiisan axaadiida macnahooda ishkaalka geli karee saxiixaynka ku yaala buu kitaab ka qoray kitaabkaasu waxa uu ku sheegayaa ibn اljawzi raximah اllahu tacaala salaatu اlkhawfi ragcatu ay maca alimaami wey inta kale adaa dhamaystiranaya watutimu linafsiha weyne wasalaatu اlkhawfi ragcatun ay maca alimaami intii kalena awey tutimu linafsika adaa dhammaystiran xaalaad xaalaadka kamiduu marka ka hadlayaa wailaa daahirkiisa hadaad iska qaadato axaadiistii saxaaxayday ciidda ka badnayd iyo daahirkii qur-aankaa diidaysaan buu ka hor imanayaa faslun inta waa isaga dari caawe waxyar waktiga u sabra allibaasu waziinatu waan maraynaa maa yaxrumu min allibaasi waziinati baa la taabanaya wayaxrumu waxaa xaraamka ah cala arijaali ragga lubsu lxariiri xariir xidhashadeedaa xaaraanka ah watakhatumu in faraati laga dhigto bidahabi dahab baa xaaraamka ah wayaxilu lilnisaa'i waa u bannaan yahay wa qaliilu dahabi dahabka yar iyo wa kaiiruhu intiisa badan fi taxriimi xaaraamnimada sawaaun isku mid weyn halkan wuxuu ka hadlay laba arrimoodoo raggana xalaal xaaraanka ah dumarkana xalaal ku ah waa dahabka iyo xariirta dahabka waa taqaanaane sina ragga uguma banaana allaahumma ilaa mastuniya wixii lasoo reebay maahane dahabka waxaa laga soo reebaa hadday qofka xubin muhiim oo sankaoo kaleeti iyo waxyaabaha kale haddii lagu sameeyo si fiican uma qabsada ay yidhaahdaan hadduu sankii dahab ka samaysto waa la ogol yahay yidhahdeen ma looga qiyaasanayaa xubnaha kale far iyo gacan iyo ikhtalafuu way isku qabsadeen masaladaas oo fuqahada qaarna waa diideen qaarna waa aqbaleen madhabka shaaficiyadu waxaa weeye dahabkii raggii hadduu xaaraam ka yahay wixii nasan soo reebayoo sanka ah oo ninkii carfajo la dhihi jiray baa maalin dagaala baa seefi sanka la tagtay xilliga nabiga calayh salaam baasha fidada ama qalinka la yidhaahdu ku samaystay hoostay ka quruntay waxaa lagula teliyoo la yidhi waxaan qurmin waa dahabee dahab ka samayso nabigu u yimid fa amarahu an yattakhida anfa min dahabi nabiga yidhi samaysa sankaaga dahab ka samayso waana ka samaystay xadiikaasi waa soo hee alayh salaatu wasalaam xadiid sugan abu daawuud iyo nasaa iyo tirmidi iyo keyrkood wariyan masaladaa linafsi in sanka dahab laga samaysan kara qofkii ay ka gooyeen ciladii biajli nafsi bay culimo badan waxay soo guuriyeen ijmaac banaanta haddii gacan iyo wax kuu noqotana ma looga qiyaasan cinda aljamhuuri nacam fuqahaa muslimiinta banaantay u badan yihiin far iyo gacan iyo go-ay qofku inuu ka dhigan karo shaafiyada waxay dhaheen maya maxaa yeelay far dahabihi wax qalalan weeyo kollaba shaqo kuu qaban mayso maxaa soo haray mujaradi ziina dahab ziine iyo xaraga loo samaystana kii la xaaraantinimeeye maoba yidhahd laga daayo baalka marka dahabku raggii faraatina kama dhigan karaan waayahan dambe waa la dhaafay faraati silis iyo saacaday maraysaa miyo iyagina qoorta ku qaba dahab soomaa wada iyo gacanta isagoo xarig ahaanhiyo taallabay isku dareen dahab xaaraana iyo dumar iska yeelyeel innaga dhallinyaradeennan moogtahay wiilasha iyo gabdhuhu waxay sawirada joornaalada reer galbeedka iyo telefishinkooda ka arkay sameeyaan marar badan waxaan hadday ogaan lahaayeen waa wax laga xishoodo ceeba anood waxyaabaha qaarkood de waan aqaana ay hoos uma geli karo laakiin silisku mararka qaarkood macanuu leeyahay macanuu leeyahay dhagahan wax lagu xiranaya raggu ku xiranayana mararka qaarkood iyo qaababka qaarkood khaniisnimay tilmaantaa marka nimankii xirta aad u noqotaan weyaa laga keenayo laakiin reer galbeedkaa la cabsan yahayo wixii la arkaba ardaalka daboolaha wuxun hadduu sameeyo xaragiyo sharaf baa lagooni waxyaabaha loo yaha waxaa ka mida ah ma garanaysaa innagoo lagu xaragoodo sarwaalkoo labada jeeb gacanta la geliyo magaalada la socosoo garamaysaan ummad cadaaban uu qabow laayey oo gacma hadduu soo bixiyo qabow ay qallanayaanoo koel ka raadinayy waa na waxaraga muudni marka waxaasoo miidhan baa ugu badan musiibada marka gaaladii baa laga qaatay nin silsilsilis qaba nin qaba jinjimo qaba arooska marka la yahayna faraati dahbaa laysu geliyaa magaceed dhalinyaradii wada joogtaane baasha ma sheegtaan ragamadki waxaynu ka keennay arooska markii xafladda la dhigo caruuska iyo caruusada halkaa intay fuulaan farafaraati dahab ay isu geliyaan soo maaha magac buu leeya ninkaan idiin daayey kaasina dahabka raggaa loo gelinayo ma banaana fadeexadda kaliya ceebteeda waa sideede kii rag ahaa dahab laga xaaraantinime dumarkii ma aha uuu banaan yahay amaa qowlka sheekh naasir uu leeyahay muqaac iyo waxa lamida ah kala qaadayo qowl daciifa ah wey adilada dawaahirta marka la isula noqdana sheekhu waa un la yar noqotaye masaladu way ka hoos baxday raximah llahu tacaala waxaa soo haray xariirtii xariirtii ragga waa ka xaaraam xariir maxaa la yidhaahdaa waa nooc maryaha kamida ah, oo laga sameeya mataga dixiriyaasha mid kamidoo magaciisa la yihaahdo faylaq la yihahdo asalkiisa laakiin xariirtoo qazi la yihaahduu kula magac baxayoo duudulqazi baa la yidhaahdaa marka uu yar yahay waxooga markuu soo koro nimanka koriye caleamo gaaruu cunaayo geeda gaara oo kala duduwan waxoogay markuu gaaro wax walba uu cuni wuu cuni wuu cuni waxaa lagu shabahaa si bini aadam ah oo isu isu halmaansanaahun maalinka dambe raashinkii lagaa dhamaysan yiri wuu waxu boobaa bay yidhahdeen markaasuu buurtaa markuu buurtee uu afartan beri meelaha gaaro cuntadii iyo geedihii iyo dadkii ku dhex jirkoodu nacaa meer cidlo uu tagaa meeshaa cidlada ah wixii buu dib u soo mantagaa buu sida caara caarada wax u eg buu samaystaa oo isagu isku wareejiyaa marka dambe cillanime iyo ciil buugu dhex dhintaa waxaa dila qiiqaa dila waxaa dila qoraxdoo la kululeeyaa disha waxyaaba saasaa dila walidaalika fuqahadeennu xayawaanaadka markay ka hadlayaan wayajuuzu tashmiisu duudi bay yidhahdaan in qorax inta la dhigo marka dambe haddii aan la dilin oon la qiiqinin oon qorax lagu samaynin wuxuu sameeyey isagaa dib u googoynaya kalatina qabada aslaha wey kalatii naqabad aslaha wey inta uusan dilin ee uusan macnaha ka qaadin baa isaga la dilaaoo qoraxiyo waxbaa la dhigaa ma banaantay saa in la yeelo kutubulfiq baad ugu tegaysaan wayajuuzu tashmiisu duudi way manfaca laga gaarayaa in la dilo qorax loo dhigo way banaantahay bay idhahdeen haddaan la rabin in la dilana inta meesha si looga soo saara qiiq yar iyo lagu sameeyo baa hoos iyo loo dhigaa qoraxda laga ilaaliyaa siihuu u dhalo markuu mid dhalana labadii dhashayba way dhintaan gabayo badan bay carabtu marka tiriyaan gabayo badan iyo qisooyin iyo sheekooyin badan iyo buubahal kuleho laga tiriyaa calaa kulli xaal afartan haddii uu dhaafo cidlo iyo cidlo iyo ciil baa dilay yihaahdeen isagaa waxaan sameeyey wixiibuuna u dhintaa malkmawedkiisu ogaataa calaa kulli xaal baashaa uu sameeyey jirkay u roon marka haddaba saa darteed waxaa bannaan cinda alxaaja ragga inay xirtaan maxaa loogu diidey ragga yidhaahdeen horta sideedaba xariir jir loo xiray jermiskuma hadho saa darteed baxdin iyo baasha cadhada la yidhaahdihi ama isnadaamis waxaa tirahdaba isxoqitaankiiyo laba nin saxaabada cabdiraxmaan ibn cof iyo zubayr ibn cawaab xadiidkii anas saxiixa ku yilay markii ay ku dhacday nabigu waa u rugseeyey waadun xiranee jirka aad ku xiratay waxa jeermiska iyo qashinkoo dhan wuu baabiin laba jirkaagii lagu qabay wax jilicsaan oo suusuubiu ka dhigi adiga nin ragoo seefta iyo gidaarkiisu madaxa u dhiga oo xambaalo ordoo jihaadaa la rabaaye adiga suusuubi jilicsan noqo yaa ku yihi horta amaa gabdhaha iyo dumarku saasaa loogu talagalay oo waa loo ogolaaday haddaba xaaladaas loo ogolaaday ee xikada iyo jermiska jirka ku dhaca ah dawa ahaan baa loo ogolaadoo nas weeye mid kale ma looga qiyaasan karaa cinda shaaficiyati nacam waxay tusaale ka soo qaateen libardin lixarin wa bardin mufriayni kulayl iyo qabow badan wax kalena aadan haysanin masalada oo xariirta iyo kulayl iyo qabow maxaa ka dhexeeya xariirku waa maado markay qoraxdu ku dhacdana qabowda markuu qabowgu ku dhacana kululaata wey walidaalika dadka eshiya aada looga isticmaalaa ayaan arki jira iyagoo qaba xilliga adigu qabow barafku uu dhacayo oo adigu jaakadyada waaweyn aada qabto fanaanad yaroo xariiruu qabaayo jirkiisoo dhan waa kululya qabow ma gudbo iyadii unbuu qabaa kulaylka marka adigu sikaago dhan dhididayana waad xiran qabow bay bixin marka waxaa la yidhi cimilada cagsigeeday u shaqaysaa qabow badan markuu yimaado iyadaa kululayn markuu kulayl badan yimaadana iyadaa ku qawoojin walihaada bay fuqahada shaaficiyadu waxay dhaheen lixarin aw bardin mudirayni kulayl dhib badan hadduu jiro oo wax kalahaysa waad xidhan kartaa si aad qabo uga raadiso qabow dhib badan hadduu jirana waad xidhan kartaa si aad kulayl uga raadiso wadamaan hadda indunuusiya iyo maleeshiya iyo singabor iyo baa aad looga helaa raggiina meelaha u safrow gabdhaha ha loo soo galo xariirta gabdhaha waa loo baneeyey oo nabigaa sheegay calayhi salaatu wasalaam waidaa kaana hadduu yahay haddaba xariirtii ragga xaaraanta ka ahayd hal wax baa laga soo reebay halkaasi waa wixii calaamade iyo xarar yaryaar oon afar farood wax la saara ka badnayn waa loo samayn karaa hadaan ka ballaarnayn oon ka weynayn afar farood nabigay ka sugan tahay calayhi salaatu wasalaam wixii arbaca asaabic iyo lamid ah inuu ogolaaday oo rukseeyey waidaa kaana hadduu yahay taasuu tilmaamayaa hadda bacdu thawbi marada qaarkeed ibray siman ama ibrii siman qaarna rada way hoosdhigaan qaarna way kor dhigaane xariirta khaaliska ah hadduu yahay xariirta wan wanaagsan baa ibriisam la yidhaahdaa diibaajna nooc baa la yidhahdaa magacyo badan bay noocyo badan bay yeeladahay wa bacduhuna quطnan uu yahay bahalka inaga suufka aan idhaahno aw kataanan ama geedka kataanka la ihahdo uu yahay jaaza lubsu inaad xirato way banaan tahay maa lam yakun ilibraysamu hadduunan ahayn haaliban midka haalibkaa qowlkan shaaficiyadu waa daciif wey afar farood wixii ka badan xaaraan wey haalib shardi meahee xariirta xajmigeedu iyo qadarkeedu arbacata asaabic afar farood meel la saaro waa inayna ka badanin baleceeda ha ka dheeraato hadday rabto laakiin wareega xararyada la sameeyey afar farood yayna ka badanin buu nasta nabiga xadiidkii cumar ee saxiixeynka uu ku yidhi sala allahu alayh waalihi wasalam intaas waxaan ku gabagabaynaynaa baabka haddaba waxaa la yidhi haddii dahabkii faraatigiina loo diiday rag haddaan nahay faraati ma samaysan karna miya waad samaysan kartaa oo maxaan ka samaystaa baaka horta qalinka la yihahdo ama fidada la yihahda ka samayso taa waa lagu ogolaya nabigaaba lahaa alay salatu asalaam birna faraati bira ma samaysan karaa ikhtalafuu laba xadiis baa nabiga ka sugan alayh slam midna inay banaan yahay buu tilmaamayaa midna nabigu wuxuu reebay nahaa can khaatami الdahabi wa can khaatami اlxariiri bu cabdillahi bn camr caas yihi oo goor buu reebay see u reebay nin baa u yimid faraati dahaba qaba war waxaan iska tuur buu ku yidhi gaal kugu dhacday wuu tuuray oo mid biruu soo samaystay markaasuu wareedhe maa lii araa calayka xilyata ahli الnaari ahlu naarku baashay ku xarigoonayeen baad qabtaaye birta faraatiga ahayde maxaa kugu dhacay intuu tuuray rasuulka ilah labadii baad iga tuurtay maxaad samaysaa itakiduu min wariqin buu yihi fido iyo qalin ka samayso halkaa waa ku caday xadiidkuna waa asaxay amaa riwaayada xadiidka cabdillahi bn cabdilcaas ama xadiidka bureyda ee sunanka ah ee ku daraya walaa tusidhu walaa tutimahu miqaalan miqaal zake ka waajibtana ha gaarsiini waa riwaaya daciifa weytaayada haddii haddaba zake ma laga bixin baabu zakada allahina gaarsiiyo haddaba xadiidka xadiidkaa waa xaaraantinimeeye oo xadiidka xalaalaynaya waa fii saxiix اbukhaari nabiga soo gabar waahiba nafsahaa uma imanin kadibna nin ma dhihin aniga igu dar oo muuna dhihin ood gabadha meer waxaad u doon oo intuu soo noqday yihi wallahi rasuul waxba soo waaye annagu yihi iltamis walow khaatama min xadiidin faraati bira ah ha noqdo waxuun raadiniyo walow khaatama min xadiidin xadiidka ibaaxaa ka muuqata xadiidkaasay jamhuuru ahlilcilmi yidhahdeen ibaaxuu ku tusay nahyiga haddaba tansiih baan ka dhigaynaayo jamhuuru fuqahaa nahyiga karaahay ku xambaareen lihaada alxadiidi oo ibaaxa tilmaamay intaasaan ku jirnaa subxanak allah wabxamdika ashad an la astakfir subxaanaka